khalaqaka fasawaaka facadalaka fi ayi suura insaanka waa loo taagla-ay wixii laguu keenay cibaado inay taad fahmaysaa oan wax kale laguu abuurinba xaggaad ku dambayn doontaa inaka mayitun waad dhiman doontaa meel kale kuu dambaynaysa ilaahay baa ku keenay cibaadaduu kuu keenay waadna dhiman oo ilaahay baad hortegi doontaa man markaa haddii aad intaad joogtay fiican tahay oo camalkaaga wanaajiso ma ilaahay baad wax tartay jawaabtu waa maxay mayadaa wax istaray in axsantum axsantum lianfusikum wain asaatum falaha haddaad dee wanaag samaysaan idinkaa isu wanaag samay soo maha qalbigiinna iyo waxa calooshiina ku jira waa lala socdaa rabukum aclamu bima fii nufuusikum in takunuu saalixiina fainahu kaana lilaawaabiina afuura waa lagaa warhayaa calooshaada wax ka guuxaya qalbigaaga dacad iyo diin iyo khayr iyo dacwo iyo ikhlaas iyo daarta aakhira alle agtii waxa yaalla inaad rabto iyo ina ahdaaf kale kaa guuxayso waa lagu ogyahay rabbukum aclamu bima fii nufuusikum in takunuu saalixiina fainahu kana lilawaabiina gafuura marka qoftaa loga war hayaa tahay muslimka ah haddaa wanaag samaysana naftaada u samaysay haddaa xuma samaysina adigaa eedi doona man baطأa bihi camaluh lam yusric bihi nasabuh marka qofkii muslimka ahaa waa inuu saa isugu warhayo intaasi waa muqadima ama waa gogoldhig mawduuceenna ah istiqaamadu marka la tacriifiyo waxay culimmadu tilmaamaan inay tahay suluuku siraati almustaqiim wadada mustaqiimka ah in qofku ku qumanaado oo ku toosnaado ayaa la yidhahdaa waana diinta toosan diinta qayimka ah inaad ku toosnaato oo aadan midigna uga leexan bidixna uga leexan tamartaada intii ah tayadaada intii ah diintaada intii ah aqoontaada intii ah dadaalkaaga intii ah inaad toosnaatid oo ilaahay shareecadiisii diinta ku toosnaatid daahir iyo baatinba waa waxa lagaa rabo isla markaa waxaa garab socda waxyaabaha manhiyaadka iyo muxaramaadka wixii lagu diiday ee lagu yidhi ha samaynin ama lagaa xarimay inaad ka fogaataa la rabaa daahir iyo baatinba oo aadan hunguraynba waxaa dhacaysa mararka qaarkood wax lagaa xarimay in lagu ibtileeyo oo lagugu imtixaamayo bal inaad waxaa lagaa xarimay inta laguu soo dhaweeyo ama laba sahlo lagu eegayo bal inaad waxa kan ku daadanayso iyo inaad ka dhowrsanayso maalan qur-aanka rabbigay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay dadkii markuu la hadlayay mu'miniinta ahaa xilligii qur-aanku soo degay maalan ba ka soo qaad saxaabadii rasuulkii sal alla alay wasalam iyadoo aayaddu inagoo dhan baydnala hadlayso yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda wa antum xurum dadiyoo muminiinta ah ugaadha yaan la dilin idinkoo maxay ah wa antum xurum idinkoo maxay ah maxay noqonaysaa idinkoo muxrimiinah soo maaha oo xujaaj ama muctamiriin ah waa la yska dhaafay xajkii baa la gaaray waa la soo baxay awr iyo fardo iyo gadiid baa la soo qaatay duurka iyo jeexa iyo ayda ugaadhay ku jirtay biciidkii iyo gerigii iyo sagaaradii iyo wixii o dhan baa lasoo saaray banaankaa loo soo saaray markaasaa awrtii iyo fardihii ay wateen saxaabada bay saa u dhex maraysaa waa bahashii la baacsan jiray ee dabinka loo dhigi jiray ee falaadha lagu diri jiray ilahay muxuu leeyahy tanaaluhu aydiikum warimaaxukum liyaclama allaahu man yakhaafuhu bilgayb ma ujeedaa bahashii lagu dhibtoon jiray waa tanaaba faraskii bay ag maraysaa oo awrkii bay ag socotaa oo socotadii xujaysibay dhex maraysaa sidaa qofku hadduu yidhaha wuu soo qaban karaya ugaadhi buu saa usoo qabanaya hadduu warankiisa sidaa yidhaha markii waa ku mudi karaya maxaa sidaa loo yeelaya liyaclama allahu man yakhaafuhu bilgayb ilaahay muxuu rabaa inuu muujiyo waa og yahay waa cilmu duhuure qofka rabbigii ka cabsanaya subxaana wa tacaala waxaa dhici karta waxaa lagaa xariimay marka qaarkood in albaabadooda laguu furo haye waa lagugu fiirinaya marka bal inaad waxa kan boobtid oo dhex geshid ama faraha la geshid iyo inaad tiraahdo wallahi waxaan ilaahay iga xarimay anaa ilaahay ugu imtixaamaya banaanka aad ka joogsato marka waxaa la istiqaamada caynkaasaa la yidhaahdaa inuu qof saa u toosnaado oo rabbigii subxaanahu wa tacaala uu ku xidhnaado qur-aanka bal fiiri basharka bani aadamka rabbigay wuxuu og yahay inaanu boqolkiiba boqol toosnaanaynin markaasu alla wuxuu leeyahay fastaqiimuu ilayhi wastaqfiruuh fastaqiimuu ilayhi ilaahay subxaana wa tacala xaggiisa iyo shareecada iyo diinta ku toosnaada wastafiruuhu ilaahay dambi dhaaf weydiista la yidhi micnaha ku jira muxuu yahy toosnaanta wax badan baa la gaabinaya waa la khaldamaya haddii la khaldamo hala soo noqdo markiiba hala soo noqdo oo waddadii ha lagu soo noqdo ila qofku markuu wadda ka leexdo wuu ku soo noqdaa soo maaha haddii xoogaa aad khaldantid fastafiruuhu wastaqfiruu ilaahay dembi dhaaf weydiista oo soo noqda wixii gaabis iyo gaboodfal ah ina aladiina ataqow idaa masahum taa'ifun min ashayaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun markiiba waa isxusuusanayaan haddii shaytaan wax yeelayo rasuulka xadiidkiisii ittaqi llaaha xayumaa kunta alla ka cabso meel kastoo aad joogtid haddaad keligaa tahay dad la socotid xaafadii joogtid suuqa maraysid meel kasta wa atbici alxasanata sayi'ah ma ujeedaa xumaha kaa dhacay wanaag raaci baa laleeyahy xumaha hadduu kaa dhaco wanaag ka dabagee intaa waa la khaldamaya in le bashar baa la yahay sidaa awgeed markaa aimadii muslimiinta qofku inuu toosnaado macaani badan bay ku sheegeen abubakr sidiiqoo kale wuxuu leeyahy radi allahu tacaala canhu istiqaamo markuu ka hadlayo allaa tushrika billahi shay-an waa inaadan ilaahay shirki u samayn ama shirkigu ha yaraado ama ha weynaado inaadan midna u samayn cumar bn alkhaaab oo kale wuxuu leeyahy an tastaqiima cala almri wannahyi istiqaamo waxaa la yidhaahdaa inaad amarka iyo nahyiga ku toosnaato walaa taruuqa rawqaana faclab oo aadan sida dawacada oo kale aadan u dhaqmin dawacadu waa wax milicsi badan saa uma socoto markay soconayso saasay tiraa marba docba eegeysaa waxaan ku idha waa marba docba eegeysaa oo waxa weye marka sida dawacada oo kale inaadan u socon oo bimacnaa waddadii baan hayaa xagga u leexo waxbaan xaman waxbaan khiyaamayn waxbaan dili been baan sheegi waa xumaan baan samayn waa caynkan haddana muslim baan ahay war adigu muslimkaaga muslimnimadaada fara badana muslim baana been baan sheegi muslim baana waxbaan khiyaamayn muslim baana waxbaan caayi muslim baana waxbaan dili muslim baana saasaan yeeli dee isma qaban karti bal adu iswaafaji marka sida dawacadan oo kale lexleexashadeeda oo kale iska ilaali uu leeyahy cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu cumaan bn cafaan oo kale wuxuu leeyahay radi allahu tacaala canhu ardaah alistiqaamatu ikhlaasu lcamali lilah istiqaamadu waa in camalka ilaahay loo saafi yeelo subxaanahu wa tacaala oo illa dartii ay kaa tahay wax walbo aad samaynayso faman kaana yarjuu liqa'a rabbihi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada haddii rabbi rajo kaa hayso la kulankiisa waxa waa canaad berito la hor tagto maxaad samayn camal wanaagsan sameeyo shirkiga iska dhowr cali bn abi aalib wuxuu leeyahay alistiqaamadu waxa weeye waxa weeyaan biannaha adaa lfaraa'id adaa lfaraa'id biannaha adaa lfaraa'id waajibaadka inaad gudato ayaa la yidhaha istiqaamo alxasan albasri raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyahay istaqaamuu calaa amri illaahi facamiluu bitaacatihi wajtanabuu bimacsiyatihi istiqaamuu calaa amri illaah dadka mustaqiimiinta ah amarka ilaahay bay ku toosnaadeen waxay ku camal faleen fa camiluu biaacatihi alla aacadiisiibay ku camal faleen oo way la yimaadeen wajtanabuu macsiyatah macsiyadiisana way ka ijtinaabeen oo way ka fogaadeen mujaahid ibnu jubra sayid lmufasiriin wuxuu leeyahay istaqaamuu cala shahaadati an laa ilaaha ila allah xataa laxiquu billah waxay ku toosnaadeen kelimatu tawxiid ilaa ay maxaan yidhaahdaa la kulmeen iyagoo ilaahay subxaanahu watacaala sidaas uu ku ogyahay xaalkooda qataade oo kale wuxuu leeyahay alistiqaamatu calaa aacati illaah istiqaamo waxaa lahaha qofku inuu daacada ilaahay ku toosnaado oo aadan ku ciyaarin xilka ku saaran ee waajibaadka ah ee diiniga ha ku ciyaarin waayo rasuulku wuxuuba ku tilmaamaya ixris calaa maa yanfacuk wastacin billaah walaa tacjaz wixii ku anfacaya adduuniya akhira ku dadaal ilaahay subxaanahu watacaala kaalmayso camalkaaga yawmiga ah walaa tacjaz can camalika alyawmi waajibaadka maalintii ku saaran ha ka caajizin gudo oo la kaalay baa rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam sufyaan athawri wuxuu leeyahay alcamalu calaa wifaaqi alqawli istiqaamo waxaa la yidhahdaa alcamalu calaa wifaaqi alqowl camal qowlka waafaqsan baa la yidhaahdaa qof aan camalkiisa iyo qowlkiisu iswaafaqsanayn sax ma aha ma ujeeda waayo waxaad noqonaysaa qof aan dhagihiisa iyo afkiisu ismaqlayn baa tahayba war isuma haysid markaa rabiic ibnu khuhaym wuxuu leeyahay istiqaamo waxaa la yidhaahdaa alicraadu camaa siwa allah alicraad camaa siwa allah inaad ka jeesato waxba aadan bidinba waxba aadan moodin ilahay wixii ka soo haray oo bini aadam adiga kula mid ah oo aan ku dili karin ku noolayn karin janno ku geynayn naar kaa badbaadinayn dhib iyo dheef ku hayn maxaad iska tusi maxaad iska maqashiin muxuu kugu biirin waxaad kala soo qaadaa asxaab alqubuur sa ibnu qaym tilmaamo asxaabulqubuur ka soo qaad bini aadamkan aad istusayso muxuu kugu kordhinaya haddaad istira ismaqashii ama ha ku ammaano ama maxaan ku idhaahdaa ha ku jeclaado ama ha ku maqlo muxuu kugu biirin kaba soo qaad haye ismaqashii istutus muxuu kugu biirinaya maku dili karaa maku noolayn karaa maku caafimaadin karaa xanuun makaa qaadi karaa wax maku tari karaa janna maku geyn karaa naar makaa cin karaa maya fajcal ka asxaabi qubuur marka dee asxaabuqubuuroo ka soo qaadba waxba kuma tari kara bini aadamkii maxaad iska tusi aduun baa markaa islgoynaya birito sow maaha ilahay markaa la kulanto jala wacala marka waxa uu leeyahay sufyaan athawri waxaa looga rabic ibn khuseyn baan ujeedaay alicraadu cama siwa allah ilahay wixii ka soo haray waxba ha bidin waxba ha moodin isaga jeeso alfudayl ibnu ciyaad oo min atbaaci taabiciin ah wuxuu leeyahay istiqaamadu waxaa la yidhahdaa azuhdu fi lfaniya waalraqbatu fi lbaaqiya azuhdu fi lfaniya in qofku iskaba naco adduunyadan dhammaanaysa tegaysa iyo waalraqbatu fi lbaaqiya inuu qofku jeclaysto maxaan ku yidhaahdaa tabaaqi noqonaysa tabaaqi noqonaysa waa tee ya aakhiro wey soo ma ta tegaysaana waa adduun adduunku marka qiimo laha wama alxayaatu dunyaa fi laakhirati ilaa qaliil wax yar wey buu ilahay leeyay subxaana wa tacaala asheekh ibnu islaam ibnu taymiya caleyhi raxma kitaab buba isagu leeyahy alistiqaama la dhaho wuxuu leeyahy shekh islam ibnu taymiya alistiqaamatu calaa maxabati illaahi wa cubuudiyatihi istiqaamadu waxa weeye qofku inuu ilaahay jacaylkiisa iyo cubuudiyadiisa u caabudaayo inuu ku toosnaado wa cadamu liltifaati canhu yumnatan aw yusraa cadam litifaat waa inaanu ka jeesan midig iyo bidix midna waa aanu ga jeesan mar kale wuxuu ley shekhu islaam alharawi raximah llah alijtihaadu fi iqtisaad dhexdhexaysiga in lagu dadaalo ayaa istiqaamo ayaa la yidhaahdaa marka istiqaamadu waa kalimaad jaamica ama waa kelmad waxa aan soo sheegnay oo dhan waxaasoo dhan ee kala duwani waxay kulminayaan istiqaamadiibay kulminayaan oo jamcinayaan marka laysu wada ururiya hadallada salafka oo dhan alimaamu lqurtubi calayhi raxmat ullah isagoo ereyadaasoo dhan jamciyey wuxuu leeyahay haadihi alaqwaalu wain tadaakhalat aqwaashatani haba isguda gasho oo ay suu ekaato ninba si ha u tilmaamo fa talkhiisuhaa marka lasoo koobo waxa weeyaan ictadiluu calaa aacati illaah ilaahay aacadiisa ku toosnaada ictadiluu calaa aacati illah ilaahay aacadiisa ku toosnaada caqdan hadday caqiido tahay wa qawlan hadday hadal tahay wa ficlan hadday ficil tahay wa daawamuu calaa dalik arrintaana joogteeyoo daa'ima micnuhu waa intaas un marka waa hadal runtii khulaaso fiican leh caqiide ahaan adigu ha isqancin keligaa wakhtiga hadda aynu joogno isqancintaa badan qofka inuu keligii isqanciyo baa badan inaad adigu isu qaadato ayaa mushkilo ah waxyaabaha jira waxaa ka mid a ah iminka qofku inuu isugu qaato keligii muslim inuu yahay keligii muslim wax la yihahdo inuu inta kaleba dadku sax maaha isagoo maa muslim oo saxan inaadan isqancin biduuni cilmin wa xikmatin wa basiira inaad isqancin oo aad keligii muslim keligaa iska dhigin keligii saxane keligii maxaanku yidhaahdaa keligii xaqa u taagane oo xaqa u waafaqsanaade keligii daacad maxaanku idhaahdaa keligii mutadayin keligii qumane inaadan noqon oo caqiidada iyo saxa ah cilmina u baratid shareecada iyo barashadeeda aad aqoon u yeelatid dadka ahlucilmiga ee wadadan kaaga horreeyey adigu shalaad dhalatay intiinan hadda meesha fadhidaa dad dhallinyaro ah baad tihiin wixii waxaad u badantihiin dowladdii soomaaliya markay burburtay koob sagaashankii wixii dhashay baad u badantihiin qof qof baa laga yaabaa haddii la tiriyo aan badnayn aan toban qofba gaarin ama ka yar in dhowr iyo siddeetanka ay dhasheen baa dhici karta iyadoo la xijaaban yahay baad aragteen iyadoo dugsi la dhiganaya baad aragteen iyadoo masaajidii kutub lagu akrinaya baad aragteen iyadoo sunihii muuqanayaad aragteen iyadoo barnaamijkii la wado saxwadii saa u boodayso dacwadii khayrku socdobaad aragteen ma saasaad moodeen gabadhu inay xijaaban tahay iyadoo xijaaban inay dhalatay miyaad umalayseen gabadha waa maya hawshani dad baa cimrigoodii iyo caqligoodii iyo maalkoodii iyo waktigoodii iyo aqoontoodi dad baa geliye u huray dad baa geliye u huray sheekh cabdilqaadir nuur faarax ma taqaanaan alayhi raxma baa ii sheekeeyey maalin wuxuu igu yidhi xamar magaalada la anagoo jooga oo subax soconayo dariiqa haya wuxuu yidhi gabadhu marka waxaan soo u soo joognay buu yidhi gabadhu marka ay gabadhaas maanta waa xijaaban tahay bilowga ay hayd waa gabadha iskuulka shaar gacmo dheeraah ku tagta ila saraawiil baa la qaadan jiray hadda xijaabo iyo goonooyin baa la qaataa saraawiil swaalia shaar baa gabadhu qaadanaysa waana shaarka waa gacmo gaab timihu waa qaawan yihin wuxuu yidhi waxaan u soo joognay gabadha marka waa xijaabantah marka la yidhaahdo shaar gacmo dheerana ay qaadato gambana madaxa saarato timaha asturato heerkaasaan usoo joognay maalinba waxaa dhacday buu yidhi waxaan arkay gabadh go sariireedka waaweyn soomaad arag intay huwatay subax socoto oo waxun suuqa ka iibsanaysa ilmo yaroo ay dhashayna daba socdo waa go weyn moogtahay haddii qofku hagoogtaxunbaa ka soo haraya dacalkii go'a buu haystaa ilmihii yaraa buu yidhi markaasaan u bogay gabadhaas waan soo gaaray buu yidhi waxaan ku yidhi buu yidhi midda maryaha gaagaaban xiratee aan xijaabnayn ilmaheedu bacalow ka qabsado ma helo waan ku eribir yani baash heer bay joogtay marka soomaalidu waxay tiraa waa la shubi jiray shalaa dhalatay sooma taqaanaan meeshan aad joogtaan af soomaaliga cirir ku ah maogtahay marka waa la shubi jiray shalaa dhalatay yani waa hawshani waa dacwadani khayrkan dad baa waxay noqotay marka keligii qumane keligii saxane sheekhaan ka sheekeynayo taagan inuu madaxa ka toogtay salaada casar ya marka wakti wareersan baa lagu jiraa nolosheennana adag wakhti adag bay ku beegantay marka inaad fahantaan dacwaddan iyo diintan iyo khayrka kani dad baa cimrigoodii noloshoodii caafimaadkoodii cilmigoodii wakhtigood u huray oo ku bixiyey heerkaasi soo gaadhay marka miraha la guranayo bay soo gaadhay oo ku socotaa marka in la fahmo oo waxaan ku idhaahdaa qofkiiyo qowl ahaan iyo caqiida ahaan iyo ficil ahaan uu qofku toosnaado wadadan marka qofkaagan da'da dhalinyarada ah ee hadda shaxwadii shareecadii iyo diintii iyo sunnihii la jaan qaaday waxaad u baahan tahay laba qodob waxaad u baahan tahay ciddii waddadan soo martee kaaga horraysay ee dhallinyaronimo ilaa ciro ay ku ciraysan oo ku gaboobeen ku taagan inaad waraysato ila hadda markaad meel ku socoto qof tilmaam baa tidhaahdaa gurigaa xaggee loo maraa halkaa mar waddadaa ka leexo sidaa dhib ku dhahaya soo ma dadkii waddadan soo maray ee da'diina marka uu ahaa ilaa maanta isagoo qofkii gaboobayba ina ay dhimatay in ay gaboobeen ina ku daba jirto wadada dadkii soomar in la waraysto oo taariikhda laga qaato oo wixii lugooye ahaa ee la arkay iyo wixii lagu guulaystay layska waraysto iyo inaad diinta iyo shareecada barataan oo cilmiga iyo taxsiilintiisa ku dadaashaan labadaasaa la rabaa weliyahaan gaar ahaan dumarku gabadhu intaanay xil oo mas qoys aynay qaadin jaanis fiican bay haysaa lakiin hadday hooyo noqoto waxaa laga yaabaa dee qof qof ka tego dadaal badan mooyaane in jaanisku si ku noqdaa dhici karta marka intaa in badan in lasii faa'iidaysto oo la dadaalo dadka ahlu iyo culimada lagu xidhnaado diinta iyo khayrka laga qaato waa shaygaan idin dardaarmayo ee muhimka ah istiqaamadana qayb ka noqon kara rasuulku sal alla alay wasalam isagoo maqaamaadka istiqaamada ka hadlaya wuxuu yidhi sadiduu waqaaribuu sadiduu toosnaada oo sharciga ku toosnaada waqaaribuu dhadhaweeya haddii aad boqolkiiba boqol keeni kari waydaan inaad ku dhowaataan bal isku daya oo sadaadku waxaa la yidhahdaa alwusuulu ilaa xaqiiqati listiqaama asadaadu huwa alwusuulu ilaa xaqiiqati listiqaama istiqaamada xaqiiqadeeda la gaadhaa sadaad la yidhahdaa oo waxaa weyn dee in la asiibo aqwaasha iyo acmaashaada iyo afcaashaad samaynayso inaad asiibtaa la rabaa qaaribuu markuu nabigu leeyahy sal alla alay wasalam waa ku dadaala ijtahiduu fi lwusuuli ila sadaad ku dadaala inaad sadaadka gaadhaan weyaan hadda maalan haddii halkaa bahashan iminka halkan dhexe taalla ee fotograafkan meeshan yaalla wax lagu duubo iminka haddii la yidhaahdo inteennaa halkaa fadhida hala shiisho wax lagu dhufto kulligeen miyaan la helayna waxaan ku dhufanayno qaar waa ku dhufanayaan qaar waa ku dhowaynayaan qaar waa dhaafinayaan qaar waa ka soo ka ridayaan qaar waa ka fogeynayaan soo ma micnaheedu waxaa weeyaan shareecada iyo diinta waddada mustaqiimka ah tusaalaha wax lagu fahmaayey ku toosnaa inta tabartiina haddaydan ku toosnaan karayn isku daya bal inaad ku dhawaataan ku dhawaataan isku daya micnu waa saas marka dee qofkii ku dhuftana wuu asiibay qofkii ku dhawaadana waa sigay baa la yidhaha soo ma marka inaad ku dhawaataan oo ku sugnaataan waa hadafka iyo ujeeddada la rabo ee barnaamijka ku hagaagayo ayib ahmiyadda ay leedahay qofku inuu istiqaamadii diinta ku toosnaado kow waxaa ah qofku wuxuu xaqiijinayaa oo si dhab ah u dhadhaminayaa ogaanayaa hadafkii loo abuuray maxaa laynoo abuuray innaga ya cibaada laynoo abuuray sooma ile nolosheennu xayawaan kama duwanaanaysa haddii kale wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun jinka iyo insiga cibaado un baa laga rabaa aayaddaasi laamka ku jiraa jinka iyo insiga la sheegayo waa muminiintii jinniga iyo de muminiintii insiga cibaada ilahay ka rabaa subxaana wa tacaala wixii dee gaaloobyadugu meel kale loo diyaariyey walaqad dara'naa lijahannama kaiiran soo odhan jin iyo insiba halkaasaa la geenaya wixii gaalo ah wixii muslimayna cibaada laga rabaa marka qofku wuxuu xaqiijinayaa ujeeddadii loo abuuray ee cibaado ah uuna ku liibaanayo qofku waxaa ka mid a ah waxyaabaha ahmiyaddeeda kutusaya alle subxaana wa tacaala rasuulka wuxuu amray inuu xaqiijiyo oo xaqiiqada iyo dhabta istiqaamada uu gaaro qof kastana waa la amrayba fastaqim kamaa umirta waman taaba macak ma ujeedaa sidii laguu abuuray u toosnow innagana waa laynaka rabaa toosnaantaas falidalika fadcu wastaqim kamaa umirta sida lagu amray u toosno baa ilahay leeyahy subxana wa tacaala addoon la leeyahay baa tahay qof siduu doono u dhaqmi kara ma tihid addoon la leeyahay baa tahay wixii laguu sheego ee laguu sharciyeeyo ee lagu amro la kaalay oo la imow waa lagaa rabaa rasuulka markii la yidhi ciradan kugu taalla maxaa yani huud suuratu huud ayaa ciradan iga soo saartay iyo walaalaheed buu nebigu yiri sal alla alay wasalam aayaddan baa ka mid a salawaat ullaahi wasalaamu calayhi rasuulku sheegayo waa aayad runtii aada u kulul wey fastaqim kamaa umirta sidii lagu amray u toosmow ayaa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala bal rasuulkaba maaha e ambiyadii ilaahay soo diray laftooda waa laga doonaya istiqaamada nabiyullaahi muusa iyo haaruun alle markuu ka warramay wuxuu yidhi qad qad ujiiba dacwatukumaa fastaqiimaa ma ujeedaa dacwadiina waa la ajiibay toosnaada toosnaada meesha waxaa laga fahmayaa ducada asbaabaha lagu aqbalo lafteeda waxaa ka mid a toosnaanta ka mid ah qof inuu toosan yahy ayaa ka mid oo ilahay sharcadiisa ku toosan yahy ahmiyaddeeda waxaa ka mid a rasulku sal alay slam xadiidkaa garanaysaan ninkii u yimid ee sufyaan muxuu ku yidhi ibn cabdillaahi thaqafi rasulku wuxuu ku yidhi qul lii fi lislaami qawlan laa as'alu canhu axada hayrak nabigu muxuu ugu jawaabay qul aamantu billahi uma staqim ilaahay baan rumeeyey dheh oo ku toosnow shareecada iyo sunihii diintii ku toosnow ayaa nabigu leeyay alayh isalaatu wasalaam haddaba waxyaabaha muhiimadeeda haddaynu ogaanay iyo qiimaha ay leedahay innaga waxa inala gudboonay waa maxay inaynu ku dadaalno intaan toosnaan karno saas weeye markaasaa ilaahay cimrigaagu barakaynaya oo cilmigaagu barakaynaya oo caqligaaga iyo ra'yigaaga iyo jidhkaaga iyo noloshaada iyo adduunkaaga iyo aakhiradaada waa lagu barakaynaya haddaad dhimatona kaba sii fiicanba barakada kusoo gaadhaysa waa haddaad ka faa'idaysatid oo toosnaatid adaa dantaada ku jirta asbaabta iyo waxyaabaha wasaa'isha ah ee kugu kaalmayn karaya inaad istiqaamada ku toosnaato waxaa ka mid a oo alle subxaanahu wa tacaala addoonkiisa kutusaya inuu qofkan istiqaamadii joogo waxyaabaha asbaabaha istiqaamada keenta waa qofkan ilaahay horta inuu kula doono adiga bakowka ah inaad toosnaatid oo fiicnaatid hadda bil rabadaan baan ku jirnaa qaar badanoo muslimiinoo aan soomayn waxna aan qabin baa jira soo ma qaar caafimaad qaba oo masaajidii la adimayo la aqimayo arkaya aan gelinoo ku tukanayn baa jira marka camalka saalixa ah in lagu tuso ad aragtid iyo waxaa kala duwan in lagu waafajiyo soo maogid hadda ka aan soomaynin wuu ogyahay soomku waajib yahay markaas wuxuu cunaya xataa wula dhuundhuumanaya ka aan tukanaynin salaaddu inay waajibtahy waa ogyahay xilligaa haddana waa ka lexleexanaya masaajidda iyo meelo kaluu gelaya marka adiga camalkii saalixa inuu saalix yama in lagu tusay haddana la waafajiyey soo kale maaha aad wixii samaynayso oo la imanayso oo nicmaa aad weyn marka ilahay inuu laabta islaamnimadaada ku sharxiyo sadrigaaga dabeetana uu alla ku hanuuniyo dee ku waafajiyo waa nicmo aad weyn tawfiiq daacada iyo camalka saalixa ah weeyaan qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin yahdii bihi allaahu man itabaca ridwaanahu subula asalaam wayukhrijuhum min aldulumaati ila annuuri biidnih wayahdiihim ilaa siraati mustaqiim ma allah subxaanahu wa tacaala xaggii maxaa idinka yimi nuurun wa kitaabun mubiin nuur iyo kitaab cad baa idinka yimid yaa la siinaya yahdi bihi illaahu man itabaca ridwaanahu subula salaam ilahay diinta shareecadiisa oo dhan qofkii raaca haddii muslim ugaa dhigay aad dadaashid haddaad dadaashid oo aad khayrkii iyo diintii iyo khayrkii wanaaggii ku dadaashid ilahay waa ku tabantaabinaya waladiina اhtadaw zaadahum hudan waaataahum taqwaahum waa lagu sii toosinaya adigana wayukhrijuhum min aulumaati ila nuuri biidnihi wayahdiihim ila siraati mustaqiim waxaa ka mid a ah asbaabta alikhlaasu lilahi tacaala wa mutaabacat rasuuli sala allahu alayhi wasalam qofku inuu ilaahay waxa uu samaynaya dartii u sameeyo wax uu kaga doonayo camalku haba yaraado waxay yidhahdeen culimmadu alikhlaasu sirun bayna alcabdi wa rabbihi khud hadihi alqaacida alikhlaasu sirun bayna alcabdi wa rabbihi ikhlaasku waa sir udhaxaysa qofka iyo rabbigii subxaanahu wa tacaala haddii aad fahmi weydo sirtaas muhimka ah cibaadadaadu wax kalay noqonaysaa bini aadan baa wax kula noqonaya miskiin ah oo gebigiisaba calooshiisa kaadiya saxara ka buuxdo waxba aan ku tari karin oo wax qiimale kula noqonaya aad camalka aad samaynaysa markaa isaga wax kaga doonaysa ay tusaysaa sidaa awgeed ba allah wuxuu le wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diin asbaabta waxaa ka mid a ah alistiqfaaru watawba inaad tahay addoon rabbigii u toobad keenaya istikfaarna maxaanku rabbigii ula imaanaya subxaanahu wa tacaala oo towbadda liibaantaaba lagu xuray watuubuu ila allahi jamiica ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun baa ilahay leeyi subxana wa tacala alistighfaar watawba waxay ka mid taha asbaabaheedii waxaa ka mid ah asbaabaheeda muxaasabatu nafsi qofku naftiisan dhibka badan inuu xisaabo ayaa ka mid ah ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waltandur nafsu ma qadamat ligad wtaquu llah ina allaha khabiirun bima tacmaluun naftaada inaad xisaabtid oo allah ka cabsatidoo berri maxaad la kulmi doontaa inaad isfiirsid baa lagaa rabaa war haddaad caawa dhimato oo god lagu dhigo olmari inta lagu maydho kafan lagugu xiro xabaashi lagu dhigo ciiddi lagugu rogo waa inaad isweydiisaayoo tidhaahdaa maxaa kaa horeeya oo camal saalixa ilaahay horti maxaa ku yaalla ilaa mogta adoon nol baad xisaarin kartaa kasoo qaad hadda adoo fadhiya nafti naftu kaa baxdo rabbi haddii lagu hortaago haye maa rabuk man rabuka wamaa diinuka maa nabiyuk haddii lagu yidhaahdo maxaa kaa horeeya waa isweydiin kartaa haddaad markaa de xaaladaadu fiicnayn waad issixi haddii kalena waad maxaan ku yidhahdaa asixantayna waa dadaali marka qofku ibnu kaiir oo kale wuxuu leeyahay aayadda waxaa looga jeedaa xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu naftiina xisaaba intaan lidin xisaaba wanduruu maada dakhartum lianfusikum u fiirsa waa naftiinna waxaad u kaysateen u kaydsateen oo min alacmaali saalixa liyawmi macaadikum wa cardikum calaa rabbikum maalintaa noqonaysaan rabbigiina subxaanahu wa tacaala laydiin soo bandhigi doono yowmaidin tucraduuna laa takhfaa minkum khaafiya oo cardigu waa laba qayboodoo cardi khaas ee caam baa kala jira cardiga caamka waa kaas yowmaidin tucraduuna laa takhfaa minkum khaafiya cardiga khaaska ahna waa ka mu'minka qofku si gaara alla ah ula hadlayo camalka caynkaasa ma samaysa dembi atarifu damba kada waryaa dembiga waxaasa ma garanaa samaysa ha waa garta ha waa samey waa samey maalin hebla waxaa samaysa soo garan maysa meesha waxaad ku samaysa waxa waxaad samaysa a qofku markuu isiraado kuwa dhammaante baa ilahay wuxuu ornaya adduunkan anaa kuu xilqariyo ku asturay maantana waa kuu dhaafay ba alla ornaya subxana carabi khaasaa kaa la yidhahdaa marka dee inaad kuwaad gal doonto ma ogid adigu war uma hayside waxaa la rabaa in nafta sii xisaabtid naftana waa dhibaato badan tahy ina nafta la amaaratun bisuu naftu waa xumo farid badan tahy soo maha dhibaateedaa badan inay wax barata ma rabto inay jahli ku noolaatay rabtaa inay zinaysatay rabtaa xaaraanta cuntay rabtaa inay soonto ma rabto sadaqa la baxdo qur'aan akhriso alla barido cibaadaysato ma rabto inkaaray rabtaa naftu wa man khaafa maqaama rabbihi wanaha anafsa can ilhawaa fa ina aljannata hiya alma'wa waa laba shardio naarta jannada lagu gala soo ma jeedid nafta xumaha laga reebo alla hortii oo laga cabsado war adigoo qaawan oo aan gudnayn oo dhar xidhnayn oo kaba xidhnayn baa ilaaha weyne waaxidkaa lagu hortaagi doonaa maxaad maalinta odhan doontaa waa inaad isweydiisaa naftaadu waxay rabto naftu waxbay raboonaysaa qalbiga waxbaa kusoo dhacaya fara badan wixii danteeda ku jirtana naf yahay dantaadaa ku jirta dheh samee waxaan danteeda ugu jirin ay kugu wadana naf yahay dani kuguma jirtee hilib iyo dhiig iyo dheecaan iyo lafaanu nahay naarta ilaahay iskama xuk iskama celin karno laa tubqii walaa tadar lawaaxatun lilbashar iskama celin karno adna tabaruma hays adna tabaruma ha haligin joog dheh nafti faama man طaغىa waaahara alxayaaةa اdunya faina aljaxiima hiya almawa qofkii dee isagu xadgudba oo xuduuddiiba ka tallaaba nolosha adduunyana isagu door bida oo aakhira ka doortaba jaxiima hoy u noqonaysa xadiiska ibni cumar fi saxiixayn xufat اljanaةu biاlmakaarih waxufat الnaaru bshahawaat wafii riwaayati xujibat اljanaةu biاlmakaarih waxujibat الnaaru bshahawaat buu nebigu leh alayh الsalaatu wasalaam naftani waxay rabto oo xun oo dhan naartii dayr u tahay dayr bay u tahay qofku hadduu derbi kusaa ugu soo wareego dayrka iyo derbiga meel la gelayo marka dambe xabuus soo taagaya albaabki soo maaha de wuu iman saaad u leedahay xumaanta macaasida waxaan gaar waxaan gaar kan samee kan samee midda mid kuugu dhiibayo waad ku dhiba marka dambe wixii wanaagay macruufay khayra ah, saad u samaynayso u samaynayso nafta ula dagaalamayso u samaynaysay marka dambe maxaa samayn waad ku khaatumaysan adiguna marka cibaadada iyo daacada iyo qofku marka hore quraan akhriska iyo qiyaamuleylka iyo ducada iyo wardiga iyo cibaadaadka iyo waa ku dhib qofka marka hore ma qur-aanka fiiri facbudhu maxaa lagu xejiyey wastabir licibaadatihi alla caabud ku samir cibaadada baa lagu yidhi naftu way kasoo boodaysaa marka hore ma oo kale tusaale aan idin siiyo neefka ariga ah marka saylada lagu gado xoolaha soo ma taqaanaan saaladii iyo kaadidii iyo wixii baa yaalla neefka meesha lagu gada xoolaha neefka ariga halkaa markuu joogo ma ciyayo maantana uu taagan yahay oo xayawaan kalena joogaan oo ku kaajayaan oo saaladu ka buuxdo buu iska joogaa neefku haddii lasoo iibsado oo gurigii la keeno oo meel fiican oo nadiif ah aqalkii lagu xidho daaqad hoosta inta lagu xidho meel lagu xidho maantoo dhan ma aamusayo maantoo dhan ma aamusayo neefka waa biyo ma cabeeyo oo caws daawka inta cuni maayo muxuu rabaa meeshii kaadidii saaladii barwaado ogow ma naftan marka u horeysa cibaadada iyo aacada ma ogola waa diidaysa waa ku rafaadaysa muxaanku waa dhibaysaa waa hamaansanaya qur-aanka akhri markuu isida waa caajisaya indhaha biyo kasoo duulayaan haakana ha jiitamo kuwood adigu danteeda ha ku jirta marka dambe hagaagisa israacaysa ayib waxyaabaha waxaa ka mid ah istiqaamada asbaabteeda almuxaafadatu cala salawaati alkhamsi maca aljamaaca salaadaha shantaa ah in jamaacada lagu xafido gaar ahaan ragga iyo de dumarku waa iska adkaan kartaaye de waa in uu ku xafido qofka salaad jamaacadeed ku dadaalo waayo ina salaa tanhaa can alfaxshaai walmunkar waxaa ka mid ah asbaabaheed alabu lcilmi cilmiga in la dalbo oo la barto cilmiga loo jeedaa muxuu yahy cilmu lkitaabi wasunna qofku hadduu jaamacad ka soo baxo b h d wato shareecada waxbaa inu ka garana jaahil baa loo yaqaanaa mithaalu dalik macalin baa anigoo meel dukaana ku jira meel bibita ku jira ama caanlaa ku jira baa nin injineera baa noo soo galay oo jaamacaadkan maadiga ilaa b h d ka gaaray ninkiibaa meeshii waa fadhina waa goor subax adahay oo kale ah markaasuu hindhisay markuu hindhisay wuxuu yidhi sorry intuu hindhisay waan fiiriyey ninkii mar kaleu hindhisay sorry buu haddana yidhi waan garanay nin injineer oo shirkad dhan oo telefoonada ah buu injineerkeedii yahay oo maxaan ku idhahdaa centerlightka iyo sixniga shirkaddu isku xidhiidhiya waa nin aqoon fiican oo le technolojiyada hadha waan ku idhi markaasna dhistay sori maxaa u tiri de meesha dad baa fadhi wax ku cunayo dadkii waan ku hor dhiso iga raalli ahaadabaa iri haye marka la hindhiso diinteenna islaamku waxay tiraahdo ma taqaanaa de sori haddaan iri maxaa xumeeyey iga raalli ahaada diintu waxay tiraahdaabaa iri alxamdu lilah qof ma ku hindhiso hadhowna kan kalena waa u duceysaayo alxamdulilah markuu qofku yihahdo yarxamuka allah baa la dhahaa isna wuxuu dhahaa yahdiikum allahu islix baalku wallahi niga ma maqal bir weligii aniga artaas umrigiisa toddobaatan waa jira ninkaas iyaasti marka qofku hadduu b h d wato oo laakiin sharecada waxba ka garanaynin waa jaahil soo maha de oo weysada waa kaga abay aan garanayn ita kaga abay weysada oo garanayn qofka marka cilmulkitaab wasunna in lagu dadaalo waa wasiilada aad ku garanayso ilaahay subxaana wa tacaala culimada marka alle ka hadlay wuxuu inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa waa macrifada ilahay u subxana wa tacaala waxaa ka mid a ah ikhtiyaaru suxba asaalixa saaxiib wanaagsan inaad dooratid gabadh muslimadaa tahay gabadh muslimada oo wanaagsan oo adiga ka dadaal fiican oo ka cibaado fiican oo ka aqoon fiican oo kaa daacadsan oo kaa ikhlaas badan oo kaa taqwo badan raadso kor bay kuusoo qaadaysaa mid kaa liidata hadaad ku dayato raacdi ka hor salkay dhulka ku dhufanaysaadmay mid adiga kaa horaysa ku dayo raac kor bay kuusoo qaadaysa sida wiishoo kale kudallacaysaa laakiin mid adiga kaasii hooseysa haddaad ku xidhatid isku meel baa tegaysaa soomaa miisaanka saaxiib wanaagsan qof iska luma horta ma jira ogaada qof kasta oo lumay qofun baa lumiyey soo ma ogid qof iska luma ma jirto markaasaa rasuulku wuxuu ley sal allahu alay waalih wasalam isagoo arrintaas xadiidka waad garanaysaan mujaalasada saalixa iyo jaliiska saalixa iyo jaliiska suuga ah faa'iidada ku jirta waad garanaysaan qofka qofka wacan la fadhiista iyo qofka qofka xun la fadhiista aakhirna ilahay alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin ma ujeedaa baa laga soo reebay rasuulku xadiis wuxu ley sal alla alay wasalam almaru maca diini khaliili falyandur axadukum man yukhaalil qofku qofka uu la socdo ee saaxiibkii ah buu la dhaqan yahay waroy qof walowba qofka aad la saaxiibayso iska fiiri buu nabigu leeyahy sal alla alay wasalam iska fiiri buu ku leeyahy marka haddaad qof haddaad la saaxiibto gabadh diyaana ah maashan waxaan laisku caddeeyo aad la saaxiibtid adoo midabkaagii maariinkaa iska ogolba hawshaadi waa haddaad la saaxiibtid oo la socsocotid maalintana waad ku diimen ah, waxaan maxaad u marsanaysaa walaal xaaraan waa iska dhaaf yaa ma fiicna maalin dambe waxaa bal tus farta aan mariyay bal inay caddaynaysa in kale stayb stayb maalinta dambe marba mar marba mar inaad isku qabsataan baaba laga yaaba weelka lagu marsanaya marka dambe ha iga dhamaysanayo wax irhaab iyo maalinta dambe ay noqoto e waayo dee wax waa stayb stayb maogtahay marka haddaad mid quman la saaxiibtidna qof quman baad noqon qof iska loo marka ma jiro sidaa awgeed waxaa weeyaan miaalun baan uga jeedaa hadda idinku dadkaa ma tihdiine lakiin waxaan uga jeedaa qof kaa liita ama qof xun hala saaiibo qofkaad la saaxiibayso mustaqbalkaaga aakhirada adduun baa ku xidhan ka fiirso qof munxarif haddaad la saaxiibto oo diinta culimadii caayaya oo dacwadii caayaya oo qofka duraya haddaad la saaxiibti maxaad umalen adna marka de birita waxaad arkaysa asag adoo wix ku dhex jiraad arkaysaa qofka muslimka hal qaacidaan idiin sheegayaa qofka muslimka ah qofka muslimka ah haddii talo wanaagsan oo aakhiradiisa iyo adduunkiisa u fiican aadan u sheegayn dhaqaalo iyo hanti aad ku dhaantana aadan siinayn oo walaalow hoo wax ku qabso aadan dhehaynin afkaaga ha ka nabad gacmahaaga iyo lugahaaga ha ka nabad qalbigaagana ha ka nabad haddaadan waxba ku taraynin qofkan ha dhibin muslimka ah qof muslima ha dhibin dhibaato ha ugeysan dad waxba taraynin sidaa awgeed marka haddaad qof munxarifa oo caqiide ahaan u munxarifa aad wax ku darsato oo culimadii iyo diintii iyo dacwadii iyo khayrkii caayaya qof kasta oo la soo qaado ah, qofkaasi waa murtad kaasi waa mubtadic waa faasiq waa gaal waa waa waxaan ku idhaahdaa waa jaasuus ummadba nabadgeli mayso soomaalida waxay tidhaahdaa isuma jeeda islaan laaye isuma jeeda baa islaan laaye malaa af soomaaliga halkan yaro cirir buu ku yahaye anu soomaaliya waan ka imiye isuma jeedaa islaan laaye bay soomaalida tirahdaa waktiga aynu ku jirno waxa weeyaan wakti adag weeyaan soomaalida mudugta waxay ku mahmahaan reer mudugta mudugta ma taqaanaan malahaabaa iska leedi ma taqaanaan beela tahay <laughs> waayahay dadka yar malaha garan maayan beela tahay ama dhig kama mudugta waxay ku mahmahdaa dab ku geliyo tuuga kuu cida mise habaar kama weyna mahmaadaa fiiri dab ku geliyo tuuga kuu cida mise habaar kama weyna haddii guriga dab kaa qabsado guriga waa olole dabkii kuu soo gurmaday oo alaabta alaabta la qabta tuuga way wax kusoo gurmaday habaarkaba weyna dee sooma waxna dabkii waa cunay wixii kale maxaa cunay maxaa qaatay tuugtii baa qaatay caydh baatay marka xaalkeennu inagu wadankii dab baa galay nidaamkii soomaali iyo qarnimadeedu wixii waa la burburay labaatan sana la rafanayaa lagu dhex jiraa inkaar qabo oo dhan waa usoo shaqa tegi haddana ma ujeedaa xaalad adag ba marka lagu jira maxaa lagaga badbaadi karaa ducaa ilaahay la baryo iyo istiqaamo la toosnaado iyo dadka diin iyo alla kacabsi khayr lagu tuhmayo oo lagu xidhnaado ayaa lagaga badbaadi kara waxyaabaha socda ee muhiimka ah diintan iyo dacwadan iyo khayrkan laysuma quura had ogaada gaalada iyo mujrimiinta iyo munaafiqiintu dumarka xijaaban madaarista malcaamadaha dugsiyada masaajida dacwada khayrka waa dhibaysa ma ogola qandhaa qabanaysa ma ogola soomaalida waxay ku maamaan reer mudugtaasi dabagaal oo qoodhahaaga laguma quura yidhahdaan diintan laysuma quuro laysuma quuro dacwadan iyo diintan iyo khayrkan laysuma quuro raalli baan la ysaga ahayn ma ujeedaa lagu quuri maayo dabbaa xijaabka ad gabdhaha muslimaadku xijaabiya ay dhibaysaa wal gabdhaha waa la dhibe bal maxaa laga kadeedaya bal waxaa dusha laga saaray bustayaalbaa loo xidhay qaar baa odhanaya munaafiqiin ah qaar baan ogoleen waxaaso dhan ma ujeedaa waa inaad ogaataa marka laysuma ogole adigu ilaahay diintiisa cibaado ku calfo aakhirada iyo diinta cibaada lagu calfada cibaado ku calfo waxaa ka mid a ah asbaabta xifdu ljawaarix can lmuxaramaat xubnahaaga ee jawaarixdaada muxaramaadka ka ilaali indhahaaga ha daawanin waxyaalaba badan baa la fiirsadaa hadda banoonigaa la fiirsadaa iyo kubadda filimaan inkaar qaba musalsalaad ah musalsalaad oo af soomaaliya lagu tarjumayo oo ay kanaaladu soo daayaan baa jira oo la daawado waxaan arkaya ramadaantii ka hor kuwo kusii tahniyadaynaya ramadaanta waxaan idiin soo bandhigi doonaa musalsal caynkaas ah waaba lasii bandhigi doonaa ramadaankaas ku soo dhaweynaya filmaanta musalsalaadka aad baa dumarka iyo caruurta ugu ba'an yihiin markuu soo galo dadku khalaas kaana calaa ru'uusihim ayr wax dhaqaaqaya ma jirto hadal iyo telefoon la qabanaya albaab la furaya iyo ma jirto iyo ilmo ooyaya caan la siinaya iyo wax kale dab hadduu digsi gubanaya ma jirto bahalkaas waa waxaa filmaanta turkiya iyo masaa'ib iyo balaayo jira cishqiga beenbeenta ah qof dumaroo toban nin udhexaysa baa meesha lasoo bandhigayaa waxaas dhan la wada shaahaysa masaaib oo dhan baa meeshan akhlaaq xumo diin xumo dadnimo xumo dhaqan xumo oo dhan baa ku jirta qofka indhahaaga ilaasho xaaraanta ka ilaasho dhagahaaga xaaraanta ka ilaasho dhagaysigeeda afkaaga xaaraanta ka ilaali calooshaada xubnahaaga jirkaaga ka ilaali ilahay waa ku xafidaya subxana watacaala nin salafkii ka mid ah wuxuu arkay nin odayo shayba waayeela oo tuugsanayuu arkay markaasu wuxuu yidhi kan ma ujeedaan markii uu yaraabu ilaahay dayacay markuu weynadaasna ilaahay dayacay buu yidhi ibnu rajab alxambali kitaabkiisa la yidhaahdo la yidhaahdo jaamic alculuum walxikam kitaabkaas muxuu ku sharxiyey arbiciinka dheh arbiciinka somada taqaanaan nawawi buu ku sharxiyey aad buu u fiican yahay qofka arbiciinka lafdigiisa akhrista kitaabka ha akhristo xadiidkan markuu keeno odhanaya man caada lii waliyan faqad aadantu bilxarbi ayuu mihaalo badan keenaa waxyaabaha uu keeno waxaa ka mid a ah nin shayba odayoo ka booday dooni xeebta intay timi boqol jir taqriiban cimrigiisii buu ka soo boodayoo halkaas ugu booday dadkii baa la yaaba nin waayeelna waata saan u boodaysaa xoogaaga see weeye haadihi xawaasun xafidnaaha fi sigar faxafidaha allahu fi lkibar ma ujeedaa xubnahan markaanu yaryarayn oo dhallinyarada ahayn baanu xafidnay cibaadaan ku ilaalinay iyo diin iyo khayr markaan gabowna ilahay baana xafidiyey ixfad illaaha yaxfadk xadiiskaas ku keenaya baan filaya sharxiisa ixfad illaaha tajidhu tujaahak haddaad doonaysa in lagu barakeeyo noloshaada intaad nooshahay ilaahay inuu ku xafido ilahay ilaasho maxaarimta iyo muxaramaadka iska ilaali ilahay kaa xarimay subxaanahu wa tacaala waayo waxaan waa lagaa waraysan doonaa ina asamca walbasara walfu'aada kullu ulaaika kaana canhu mas-uula kulli waa lagu weydiin doonaa man kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayra aw liyasmut buu nebigu yuri calayh salaatu wasalaam qodobka sagaal waxa macrifatu khuduwaati shayaan lilxadari minha shayaanka iyo wadooyinkiisa uu dadka ku lumiyo inaad barato baa lagaa rabaa ilahay cibaadu kaa rabaa subxaana wa yani allah subxana wa wuxuu leeya bani aadamkii maxaa lagula ballam cibaado shayaan iska ka fogaada li ya ayuha aladiina aamanuu laa khuduwaati shayaan inahu waman yatabic khuduwaati shayaan fainahu ya'muru bilfaxshaai walmunkar iska saa lagu leeyahy istiqaamada qofku uu rabbigii ku toosnaado aan maanta ka sheekaynayno maxay tahay faaidada ku jirtaa faaidada ku jirtaa fiiri ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu kuwii rabbigayo waa ilaahay ku toosnaaday oo daacadnimo iyo diin ugu toosnaaday tatanazalu calayhim almalaa'ika malaa'ig baa kusoo degaysa markaa naftu ka baxayso allah takhaafu ha cabsanina ha cabsanina qabriga iyo su-aasha iyo madowgiisa iyo waxa idinka horeeya iyo aakhiro iyo siraadkii iyo alla la kulankii iyo maxsharka iyo meeshaa ku dambayn doontaan ha ka cabsanina walaa taxzanuu ha ka murugoonina waxaa ka soo dhimanaysaan caruur iyo xaasas iyo waalid iyo qaraabo iyo mas-uuliyaad iyo xil aad hayseen inay dayacmaan markaa dhimataan kabacdi ha ka yaabin oo loo gelayaa naxnu wliyaaukum fi lxayaati dunya wa fi laakhira adduun iyo aakharaba anigaa weligiin abuu ilaahay leey subxaana wa tacaala ma ujeedaa waxaa kaloo laleeyahy waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun jannadii laydinku yaboohay ku bushaaraysta naxnu wliyaaukum fi lxayaati dunya wa fi laakhira walakum maa tashtahi anfusukum walakum maa tadacuun naftiina waxay rabootaad leedihiin ayaa laleeyahy subxana wa tacala waxaa lagu gebagabeeyey nuzulan min gafuuri raxiim ma ujeedaa aayaddan iyo kayrkeed fawaa'idaasoo fara badan ayaa ku jirta oo laga helayaa oo qofkii muslimka ahaa la rabaa inuu istiqaamadiisa iyo diintiisa iyo khayrka uu ku dadaalo waana shayga muhimka ah ee qofku inuu ilahay amarkiisa shareecadiisa ku toosnaado laga rabo waaye ilaahay marka uu waxyaabaha kugu kaalmaynaya istiqaamada maxay tahay marka waxyaabaha muciinaadka ah maxay tahay kow adducaau watadaruc ilahay inaad barido ilahay dhulka isu dhigto oo aad barido inuu ku toosiyo oo ku saxo oo camalkaaga saafi iyo ikhlaas ka dhigo oo ku hagaajiyo weeyaan maalin kasta salaadaynu tukanayna waxaanu idhahnaa ihdina siraada almustaqiim soo ma jeedid kow ducadaasaa lagaa raba waayo ducadu waa qofka muuminka hubka uu haysta wey rasuulku wuxuu ley sal alla alay wasalam allah wuxuu ley waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun sideed damiir baa aayaddaa ku jira sideedaba ilahay baa u noqonaya waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سدee ضمير baa ku jira alla u noqonaya baryada ilahay subxana wataعala rasuulkuna wuxuu yidhi man lam yadcu اllaha yaqdb عalayh qofkan ilaahay baryin ilaahay waa u caroodaa ma jecla mar kale rasulku wuxu lay sal ly slm salu اllaha kula shayءin xata shisac wax kasta ilaahay weydiista xitaa hadday kabtu kaa goodo suunkeeda wixii aad ku samaysan lahayd ilahay inuu ku sii weydiisto nebigu leh alayh الsalaatu wasalam labo alishtigaalu bilcilmi sharci inaad ku mashquusho cilmiga sharciga ah barashadiisa waayo cilmigu camalku u yahay faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbik marka cilmi baa lays amray camalka ka hor qofkii muminka marka waxaa la rabaa inuu dee ku dadaalo cilmiga iyo barashadiisii ayaa lagaa doonaya cilmiga iyo barashadiisa markaad dalbayso laftiisa cidda aad cilmiga iyo diinta ka qaadanayso ka fiirso soomaalidu waxay tiradaa qofka aad kaba ka tolanaysa kabihiisa la eegaa ma fahanti sooma cilmiga iyo diinta shareecada markaad ka qaadanayso diintan waa ammaano ka fiirso qofkaad ka qaadanayso qof kasta oo soo cumaamataa ha ka qaadani waxa la sheegayo waqti adag baase lagu jiraa saddex alxirsu calaa tamasuki bisunna inaad ku dadaashid sunnaha nebiga qabsashadiisa sababtu maxay tahay assunnatu safiinatu najaah waa doonida lagu badbaado sunnaha nebiga caleyh isalaatu wasalaam atamasuk alxirsu cala tamasuki bisunna sunuhuna waa safinatu najaa inaa ku dadaashid man camila camalan laysa aleyh amruna fahuwa raddun man axdaa fii amrina maa laysa lahu minhu fahuwa rad waa ka xadiisku waa garanaysaa qodobka afaraad ee muraaqabat llahi fi siri waalcalan ilahay inaad muraaqabayso marka aad si qarsoodi ah iyo si muuqataba inuu ku arkayo ilahay waa ku arkayaa waa ku maqlayaa cilmigiisu kugula socdaa waa kaa warhayaa waa kuu jeedaa qof indhaha lagu hayaati oo haddii hadda anigu intaan shaqo maal aan kuu diro shaqadaa qaba ku idhaahdo qofna halkaa aan taago ku idhaahdo qofkaa waardiye ka qabo shaqadeenu qabtay in kale si fiican inta qofkaasi ku dul taagan yahay waad ilaalinaysaa sooma alle subxaanahu watacaala walilaahi almathalu aclaa waxa weeyaan isagaa ku ilaalinaya muraaqabada waa inaad dareentid waxay kaa ilaalinaysaa in xumaha iyo waxaad samaynayso qodobka shanaad mujaahabatu nafsi walhawa washayaan mujaahadat nafsi walhawa washaytaan inaad naftaada iyo hawada iyo shaydaanka aad la dagaalantid oo kaflada iska ilaalisid oo naftaada wakti kasta aad xisaabtid wax yar iyo wax weyn baad ku xisaabtid salafkii waxaa ka mid a ah nin la ohan jiray muxaasibi almuxaasibi habeenka markuu guriga yimaado uu sariirtiisa seexanayo ayuu intuu fadhiisto isxisaabi jiray saaka waagi intuu beriyey wixii uu sameeyey naaqis iyo ziyaado buu xisaabi jiray lix alikhaaru min tilaawati lqur'aan qur-aanka akhrintiisu qofku u badiyo oo qofku isku dayo inuu qur-aanka xafido intii uu xafidi karo inuu samaysto wardi ymi ah wardi yawmi ah oo maalintii juz qur'aana inaad akhriso ugu yaraan soddonka bisha hal mar aad dhammayso raatib saas inaad samaysato haddaad jiratid ama hawl kale kugu timaado qof akhriyaa laguu qoraya oo kale ma ujeedaa ramadaan haddii la soo gaaray laba juz inaad ka dhigtid oo tartiib tartiib marba si u akhrisid maalintaas ramadaanta ah saddex e, toddoba dheh alikhaaru min dikri illaahi caza wajal inaad dikriga ilaahay badisid gaar ahaan aad daa'imtid adkaaru sabaaxi walmasaa adkaarta subxi iyo galabtii la akhriyo iyo adkaaraha kale ee munaasabaadka ah ila munaasabaad baa jirada masaajidka marka lasoo gely mid baa la ariya marka laga baxay mid baa la ariya suuliga marka la gelay mid baa la ariya marka laga soo baxay mid baa la ariya marka la seexanayo marka lasoo tooso marka guriga laga soo baxayo waxaasoo dhan baa jira sooma adkaartii sabax iyo masaaga ilaalisid munaasabaadka adkaarti ku timina inaa ilaalisid qiyaamu leylka inaad ilaaliso waa sharafta qofka muminka qiyaamuleylku inaad ilaalisid ayaa lagaaga baahan yahay habeenkii wuxuun inaad tukatid wuxuun wax un adigu caadayso saddex rakacadood ilaahu halmad tukatay hal bes ah qiyaamuleyl la-aan iyo kugu dhicin waa fursad cadiim ah oo ilaahay salaad habeenkii niska dambuu soo degaa samaa dunya markaasuu wuxuu dhahayaa yaa i baryaya ajiiba addoommadiisa caalamkao dhan buu la hadlaya war addoommahaygiiow war yaa i oo aan ajiiba yaa wax i weydiisanayo aan siiya yaa dambidhaaf weydiisanayo aanu dambi dhaafaba ornay fursadaasi qofka ka faa'iidaysanaya waa ayo waa su'aal waa ayo qofka ka faa'iidaysanaya waa qof laba sifo leh sifada koowaad waa qof naftiisa iyo shaydaan ka adkaaday naftiisa iyo shaydaan qof ka adkaaday ma ka faa'idaysan kara sifada labaad waa qof og inuu yahay baahane ilaahay u baahan yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid baahida aad leedahay haddaan hadda idin idhahdo warqadaha loo qaybsho dumarkan baahidiina soo qora warqadda waa nugu helaatay mid kalena sidaa dhihi lahayd qof walba waxaasu qori lahaa baahi ah baahi adduun baad leedahay baahi aakhiraad leedahay hanuun baad u baahantay caafimaad baad u baahantah iimaan baad u baahantah islaamnimada lagugu sugaad u baahantah cilmi baad u baahantah in lagu xafidaad u baahantah baahi adduuniya baahi aakhiraad leedahay qofka marka baahane inuu yahay rabbigii u baahan og arrintaasi xoqayso qalbigiisa jaariska waa ka faaidaysanaya qofka oo naftiisa iyo shaydaanna ka adkaaday marka habeenkii in xilligaa la kaco oo xitaa haddaadan daahir ahayn xilligaa inaad kacdid oo fariisatid ila istikfaartu waa kuu furantay oo tasbiixdu waa kuu furantay oo ducadu waa kuu furantay soo maha aad fariisatid ilaahay baridid rabbiyow aad waxaa weydiisatid oo markaad ilaahay baryayso aad ku bilowdid mark ilahay waa la ammaanaa marka hore waa la ammaanaa hadda nin boqoroo madaxweyneha markaa u tagto wax ka doonaysid marka albaaba kasoo gasheetar boqor madaxweyne gaari baan kaa rabaa lacag baan kaa rabaa guri baan kaa rabaa ma ohanaysaa markiiba maxaad nin nin boqoraa tahay oo dhan isay kuu ducaynayso oo ku ammaanayso ilaahay markaad xilkaa qabatay alla khayr khayr qabaa tahay waa kana ammaan horta marka hor wax kabacdi baad dhehaysa waa yara maanta ku soo booqdayoo gurigii waxbaan u baahnaa gaari ila waa ninaad buuxisay mar hore kuu qori markiiba soo ma dee alla kaaga calfo walilaahi laclaa ilahay markaad wax weydiisanayso marka hore ammaan ammaan haddana af carabi garna af soomaaliya ku diid ila waa ku sheekaysaa ilaahayow samadaas muggeed intay samada muggeeda iyo dhulka muggiisa intay la egyihiin oo mahad ah adigaa iskale ilaahu intaad abuurtay makhluuqa bad iyo berri wixii ku nool tiradooda intay la eg tahay oo mahada adigaa iskale ilahu carshigaaga culayskiisu intuu leegyahay mahada adigaa iskale ilahu adduuniya aakhiro adigaa mahadsan ah, miyaa ku diida soomaaliga ammaanta waa taqaanamaanaysa nabigaad ku salinay sal alay slam ilahay ad baryaysa ugu fiican asmaada ilahay inaad ilahay ku baryido magacyadiisa wacan ba ilahay ku baryaysa subxana wa tacala laba sidood baa lagu baryaa magacyada ilaahay inaad si guud ugu barido oo tidhaahdid ilaahu magacyadaada wanaagsan wanaagga heer ka gaaray iyo sifaadkaaga waxaan kugu weydiistay waxa iyo waxa iyo inaad haddaad garanayso asmaaulxusnaha asmaada haddaad garanayso micnahooda isku toosisid baahida aad rabtid iyo magaca ilaahay maxaa hore maalan dembi dhaaf baa rabta yaa afaaru ikfir lii ya raxmaanu irxamnii ya casiizu acizanii ya kariimu akrim bi ya ladiifu ulduf bi ya caliimu callimnii ya xakiima asaluka alxikma ya shaafi ishfinii ya muxsin asaluka bixusn khatima ma ujeeda ya xaliim asaluka alxilm wlanaah ya casiizu ciizan amaa ilaa dalik maxaa isku beegan baahidii iyo codsigii ma ujeeda iyo isminkii yaa khafaaru allihii khafaarkaayo ikfir lii yaa xaliimu allihii dulqaadkan badnaayo dulqaadiyo deganaanshaan ku weydiista yaa alim allihii ilmiga badnaayo cilmi naaficaan ku weydiista yaa muxsinu allihii muxsinka ahaayo khaatimo wanaagsan baan ku weydiista yaa xakiimu xikmad baan ku weydiista yaa shaafi caafimaad baan ku weydiista yaa raxmaanu raxmad baan ku weydiistay yaa cafuw cafis baan ku weydiistay ma jeeda haddaad garanaysa maxaad ku beegaysaa magacii iyo iyo baahidii saasaa lagu barya alla subxana watacaala nebigana waa lagu salaynaya marka u dambaysa barnaamijkaas saas isugu habaysanya lakin waxaa khalada soomaalida qaarkood waaya dadka waa waaweyn markay wardinayaan waxay dhahaan yaa latiifu yaa latiifu yaa latiif latiif ismiga ilahay ma yahay mise maha horta su-aal haddii kor u hadal ilka iyo runba waa la caddeeyaaye ya haadhe hala baqine waay sooma dadka qaar ba waxay odhanayaan markay wardinayaan yaa latiifu yaa latiif somayna arkin yaa latiif yaa latiif sax maaha arrintaas maxay sax ku ahayn haddaan hadda adiga ku idhaahdo faadumoy faadumoy faadumoy faadumoy maanta o dhan maxaad odhan de sheekh waxay ii sheegaan magaciida soo maha <laughs> somaad odhan maysa ya waxay ii sheeg he de hee kudhi waxay ii sheeg markaa yaa ladiif yaa ladiif leeyahay maanta ilahay baad u yeerta sooma ilaahayo ilaahayo ilaahayo ilaahayo baa tiri wax sheega de waayahay ilahay dambi dhaaf de ama ilahay naxariisa de ama ilahay caafida de dadka waa yeelkeeda halkaa in laga waa muhiim magaciibu maanta ku wardinaya waxna ma sheegayo walahi masal acla waxay la mid tahay saan sheegaya maanta qofka u yeeraya hebelow hebelow hebelow markaa tira qofka magaciidaaba ku dhaha wax ii sheeg de soo ma waaye waxaa ka a waxyaabihii waa soo ururinaynaayee qodobka sadeedaad alxirsu calaa salaamati alqalbi inaad ku dadaashid qalbigaaga salaamadiisa alxirsu calaa salaamati alqalbi qalbigaada inuu fayoobaado maxaad ka ilaalinaysaa fayoobanshihiisa waxaad ka ilaalinaysaa waxyaabaha macnawiga ah ee qalbiga ku dhaca xasidkaa ka mid a waxaa ka mid a istustuskaa ka mid a waxaa ka mid a munaafiqnimada waxaa ka mid a shakiga waxaa ka mid a adduunyada oo lagu dadaalo ururinteeda damaca faraha badan cujbiga iscajabinta qofkuinu iscajabiyo hadda waadan waxaa soo baxday waxa la yidhahdo qofku hadduu hal kitaab iyo laba kitaab akhristo juscamaha tafsiirkiisa barto sheekh buu isu soo dhigayba tashayuq ummadda inuu ka sheer weyn ismoodaya waa inaad ogaataa inaad tawaaduc iyo dacfi badan isdareensiisaa oo aad hoosu dhigtaa oo cujbiga iska ilaalisa iyo kibirka duulul amalka adduunya jacaylka waxaas dhan waa amraada khatarta xisi macnowa iska ilaali qodobka sagaalaad ataqalub bayna alkhawfi waalraja ataqallub waa inaad ku gadgadoontaay udhaxaysaa cabsi iyo rajo ilahayna waad ka cabsan waadna caabudi hadda waynu soomaynaa bal fiiri salaad baynu tukanaynaa shantii salaadood soonkii baan soomaynaa xajkii baan xajinaynaa taraawiixdii baa la tukanaya waxaaso dhan baa la samaynaya zakadii baa la bixinaya haddana iyadoo la samaynayo waxaa la isleeyahay haddana arma ilahay ku cadaaba soo caloosha kama hid arma ilahay ku cadaaba armaa cadaaba qabri lagugu sameeya armaad naar gashaa xagna waad ka baqi xagna waad ka caabudi labadaa sifo allah mooyaane cid kale kuma kulmi karto yadcuunana inahum kanuu yusaaricuuna fi lkhayraati wayadcuunana ragaban warahaba wa kanuu lana khaashiciin ma ujeeda laakiin markaad dhimanayso ama aad maxaan ku idhaahdaa naftu ku hayso amaad xanuunsan tahay cabsidii halkaad dhigaysaa rajahaad weynaynaysaa rajahaagii baad weynaynaysaa markaas waa qodobkaas qodobkaas tobnaad musaaxamatu lculamaa dadka culimada ah oo la cidhiidhiyo ciriirintaan sheegay kursiga laga kiciya maaha micnuhu iyo meeshay fadhiyaan oo isku ciriirsho waxaa loo jeedaa in cilmiga barashadiisii ku dhowaanshahooda xalaqaadkooda cilmiga ah kelimaadkooda fawaa'idda iyo su-aal weydiinta tawjiihaadka wax badan la waraysto oo culummada lagu xidhnaado oo gaar ahaan qofku markuu dhalinyaro yahay soomaalida wuxuu ku mahmaadaa dhalinyaronimadu yani labaatan jir intuu geed ka boodo tale ka boodaa fudaydkaa ku badan deganaanshaha ku yar waayo aragnimabaa ku yar qofku markuu dhalinyaro yahay wuxuu jecelyahay wax kasta in orod lagu gaaro rabaa wax kasta in orod lagu gaaro ilmihii hadda dhashay haddii hadda caawa hooyadu ilma dhasho ilmihii uu dhasho subaxii ma war hadha kac wiilyahow sonkor iga soo gad meeshan dukaanka may dhehaysaa maxaa la odhan war hadha islaantii xalay markay umushmiye xoogaa yaro waalati baa la odhanaya soo ma waayo dee ilma xalay dhashay miyaa sonkor soo iibiya subaxii iyo caleeni ima soo gadaa ima rooti ima soo gadaa mama gaarin soo maa diintan iyo risaaladan iyo dacwadan la wado xaqa iyo dacwadda waa la wadi waa laga shaqayn ummaddu inay khilaafadii rasuulka soo noqoto oo shareicadii laysku xukumo axkaamtii sideeda loo fuliyo intaad nooshahay ee aad joogtana waa dhici kartaa bacda mawtikana waa dhici kartaa laakiin intaan noole khasab aan arko hadda degdeg iyo bowsiis ma suuragal ummadaba diintii shareecada in loo bislaya loo baahan yahy dadkan magaalooyinka dacwadda ku urursantahy tuulooyinka iyo baadiyaha dacwaddu waa ku liidataa nin wadaada ii sheekeeye wuxuu yidhi meel baan dad dawo ugu tagnay baadiye ah dad fara badanoo degan waan la wacdinay waxbaan u sheegnay nin aroosa oo baadiyaha degan baadiyaha ku aroostay oo maalaha arooskii markaa ku jira ayaa yidhi wadaadada kaxaynayo caawa neef u waka waa meel marka baadiye la wada degan yahay meeshii wuxuu yidhi masaajid yar baan uga samaynay salaadahan ku tujinaa waa tawjiihinaa bahaarada baanu kala hadalnaa inta badan iyo cibaadaadka iyo waxa wuxuu yidhi ninkii maqhribkii baan gurigii tagnay markaan tukanay gogol baana loo dhigay shaah buu noo soo kariyey neef buu noo qalay anagoo iska fadhino iska sheekaysanna dahaaradii qubayska iyo waxaasaa la isweydiiyey markaasaa ninkii wuxuu yidhi oo kaale waxaan idin su-aalaya wadaadow ma waxaad leedihiin islaantaada xalaashii aada guursatay markaad la kulanta ka qubayso saas hadda leedihiin zinadaa laga qubaystaa ma xalaashaa laga qubaystaa iga kaca gogasho diinba ma haysataan bu yidhi <laughs> ma ujeedaa jahliga bal fiiri muxuu qabaa isagu ya muxuu qabaa wuxuu qabaa moogta tan xaaraanta in laga qubaysto aan tan xalaasha laga qubaysan jahligu heerkaasu maraya soo ma ujeedid marka dee dacwadii diinta wadisteeda ayaa asal ah qodobka koo tobnaad daraasatu sirat nabawiya nabiga siiradiisa in la daraaseeyo oo dadkii culimada ahaa siiradooda la akriyo oo lala noolaado kutubta la mudaalacaysto cilmiga ah oo maxaanku dhaha siiradii taarikhda rasuulka dib loo fiiriyo rasuulka dhaqankii fi noloshiisa oo dhan dhalasho ilaa geeridiisa dib loo eego culimada siiradoda dib loo fiiriyo qodobka koobiyo tobnaad labayo tobnaad alxirsu calaa mucaasharati alakhyaar dadka wan wanaagsan in lala mucaasharo lala noolaado oo maxaankuda lala saaxiibo qodobka saddexiyo tobnaad alikhaaru min dikri lmowt qofku inuu badiyo geerida xusuus qodobka ku xiga alkhawfu walxadaru min suui lkhaatima alkhawfu walxadar inaad ka digtoonaato oo aad ka cabsato suulkhaatima inay kugu dhacdo suulkhaatima rasuulkuna wuxu yidhi sal alla alay sanaa'icu lmacruuf taqii masaarica suu wanaagga iyo macruufka samayntiisa qofka waxay ka ilaalisaa maalintuu dhimanayo geeri xun inuu ku dhinto qodobka lixiyo tobnaad su'aalu walisticaadatu bihi min alfitan ilahay wax weydiisa la weydiisto fitanta ilahay inuu kaa badbaadiyo mid daahirka iyo midda baatinka ahba ilahay inaad weydiisato allahuma inii acuudu bika min mudilaati alfitan buu nabigu ohan jiray sal alay wasalam ilah fitanta wax misaan kaa magan galay qodobka u dambeeya iyo qodobka ku xiga alistifaadatu min alwaqti walxirsu calayh waqtiga in laga faa'iidaysto laguna dadaalo waqtiga waayo cimrigaagu waa maalmo iyo bilo iyo saacado iyo daqiiqado laysu geeyey soomahade waaba cimri waa intaas weeyaan ama alwaqtu kasayf in lam taqdac yaqtacuk qodobka u dambeeya tajdiidu tawbati walinaaba had iyo gooraale in tawbada iyo noqoshada ilaahay qofku uu maxaanka hore cusboonaysiiyo weeyaan waxaana siibay waxay ahaatay alle xaggii wixii aan ku gafayna nafteeda iyo shayطaan asal اllaha subxaanaه wataala an yajcalna ma yastamicuuna alqawla fayatabicuna axsana